الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال waxaynu ku jirnay kitaabkeennii xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi waالsunna siiba waxaynu ku jirnay adducaau bacda tashahud alakhiiri qabla السلام ducadii atixiyaadka dambe dabadii lagu ducaysanayay salaam naqsigana ka hor way badnaayeen ducooyinka uu sheekhu soo qaatay ilaa siddeed baynu soo maray tii sagaalaad baynu alla galaynaa waxaa odhanayaa allaahuma innii as'aluka ilaahayow waxaan ku weydiisanayaa yaa allaahu allow biannaka adigu waxaan ku weydiisanayaa adigu alwaaxidu inaad tahay ka midka alaxadu ee kelida assamadu ee baahiyaha loola soo qastiyo alladii kaasoo lam yalid aanalin walam yuulad aan aanalin walam yakun lahu aan u ahaanin kufu-an mid u dhigma axadun qofna waxaan ku weydiisanayaa an takfira lii inaad ii dhaafto dunuubi dembiyaalkayga innaka adigu anta adigu alkafuuru ka dembi dhaaf badanaha baatay alraxiimu ee naxariis badanaha ahe xadiidkan waxaa warinaya imaamu axmed waxaa kaloo warinaya imaamu nasaa-i ayaa isaguna warinaya sanadka xadiidkuna waa saxiixo sheekh albaani iyo kayrkiiba waa ay tasxiixinayaan waxaa laga warinayaa saxaabiga nixjar bin adrac la yidhaahdo waxa uu leeyahay rasuulu llaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa masjidka soo galay ayadoo nin uu tukanayo salaaddii uu dhammeeyey oo atixiyaadkii uu ku dhex jiro ninkii ayaa dabeetana ducadan akhriyey allahuma inii as'aluka ya allahu biannaka alwaaxidu alaxadu asamadu aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad an taqbira lii dunuubii innaka anta algafuuru araxiim ducadaa ayuu akhriyey dabeetana rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ihi qad gufira lahu qad gufira lahu qad gufira lahu saddex jeer ayuu ku celiyey waa loo dembi dhaafay waa loo dembi dhaafay waa loo dembi dhaafay baa nebigu sala allahu calayh wasalam yidhi ducadana macnaheedu waxa weeye allaahumma ya allaahu allow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa yaa allaahu allow waxaan kugu weydiisanayaa oon kugu tawasulayaa biannaka adigu alwaaxidu ka midkaa inaad tahay alaxadu ee kelida ah ee aan cid ku lamaanay aanay jirin alsamadu alladii yusmadu ilayhi fi lxawaayij ee baahi oo dhan isaga loola soo qasiyo isagoo aan baahnayn cid waliba ay u baahan tahay baahi oo dhanna isaga loola soo jihayso ee loola soo jihaysow waxa laa ilaaha biana laka waxaan asamud aladi lam yalid ee aan dhalin ee aan markaa walad iyo ilmo u sugnaanin walam yuulad een isagana la dhalin ee aan markaa cid dhashayna aanay jirin walam yakun lahu ean u ahaanin aan mid u dhigma axadun qofna aanu u dhigmin mid markaa shabaha mid markaa u eeg iyo markaa mid lamidii toona aanu jirin ee isagu la keliyoobay sifooyinka markaa dhammaystiranka iyo weynida iyo jalaalka ee markaa cibaada isaga unay u habboon tahaye cid kale markaa cibaado aanay mudanin allahaasow waxaan ku weydiisanayaa an takfira lii dunuubii dembiyaalkayga inaad ii dhaafto maxaa yeelay innaka adigu anta adigu algafuuru ka dembi dhaaf badanaha baatay alraxiimu ka naxariis badanaha ah ayaad ilaahayow adigu tahay xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa in ducadani ay ka mid tahay ducooyinka lagu akhriyo atixiyaadka dabadii qabla asalaam waxaa kaloo aynu ka qaadanaynaa in ilaahay loogu tawasulo oo marka aada wax weydiisanayso ilaahay aad ku barida magacyaashiisa wa wanaagsan iyo sifooyinka alla leeyahay ee sarreeya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa yacnii sida nebigu sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa markaa ugu dadaali jiray siduu naseexo iyo markaa towjiiha uu ugu jeedinayey ayaad halkaa ka fahmaysaaye waxay samaynayaan iyo waxay qabanayaan uu markaa ula socday markaa markii horreysay ducadan yacni uu ilaahay weydiisigiisii wuxuu ka horeysiye ammaantiisi alwaaxid alaxad aلsamd aladi lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan anta an takfira lii inaad ii dhaafto wuxuu haddana ka dambaysiyey iqraar iyo ictiraaf wuxuu u weydiisanayaa inuu yahay inuu aqoonsan yahay ilaahay ka dembi dhaaf badanaha ee naxariis badanaha inuu yahay sidaasaa markaa laga rabaa inaad ilaahay asmaadiisa sifaadiisa ku barido inaad markaa ilaahay yani waxa uu leeyahay aada qirto towxiidkiisa iyo waxdaaniyadiisa iyo kelinimadiisana aada qirto waxaa kaloo ka mida oo uu iyana ku ducaysanaya allaahumma yaa allow innii as'aluka ilaah waxaan ku weydiisanayaa oan kugu weydiisanayaa bianna laka alxamd inay mahadi kuu sugnaatay laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane waxdakaa xaalaad kelidaa tahay laa shariika laka wehel kuuma sugnaanin almanaanu waxaday ka mannaanka ah ee deeqda badan ee bixinta iyo waxsiinta badan yaa badiica asamaawaati waalardi samaawaad iyo dhul kii isagu abuuray iyadoo meeluu ka egtay iyo meeluu naqshadooda ka soo qaatay iyo meeluu ku sargooyay toona aanay jirin ilaahii bilaabayo yaa daljalaali weynida kii u saaxiibka ahaa ee weynaayow walikraami iyo maamuusa yaa xayu allihii noolaa ee xayaatada iyo nolosha joogtadaahi ay u sugnaatayow yaa qayuumu ilaahay u taagnaa khalqigiisa maamulidoodow innii anigu as'aluka waxaan ku weydiisanayaa aljannata janno ayaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika waxaan kaa magangelayaa min annaari naar ayaan kaa magangelayaa isagana waxaa warinaya asxaabu sunan ayaa warinaya abu daawuud iyo tirmidiya nasaa-iya ibnu maaja ayaa xadiidkan warinaya ibnu manda isaguna warinaya waana xadiid saxiixa oo sheekh iyo kayrkii ay tasxiixinayaan waxaana laga warinayaa anas ibnu maalik saxaabigaasaa laga warinayaa waxa uu leeyahay riwaayada abu daawuudka waxa uu leeyahay anahu kaana anas ibnu weel maca rasuulilahi sala allah alay slam jaalisan nebiga sala allahu alay slam ayuu la fadhiyey warajulu yusalli ninna waa tukanayo halkan agtiisa ayuu ku tukanayay ninkii baa dabeetana ducaystay oo salaaddii dhexdeeda ku ducaystay ay riwaayadka kale tilmaamayaan allahuma inii as'aluka biana laka alxamd ama laka alxamdu laa ilaha illaa anta almanaanu badiic الsamaawaati wاlardi ya da ljalaali wاlikraam ya xayun ya qayuum markaasaa nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi laqad daca allaha biismihi اlcadiim aladi idaa duciya bihi ajaab waidaa su'ila bihi acطaa ilaahay wuxuu ku bariyey magaciisii weynaa ee haddii lagu baryana ilaahay u ajiibayey haddii ilaahay wax lagu weydiisana ilaahay uu aqbalayey ee uu siinayey lafdiga nasaa-i isagu waxa uu yahay ee anas ibnu maaligisa laga warinayaa waxa uu leeyahay kuntu maca rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baan la jiray oo waan fadhiye warajulun qaa'imu yusallii ninna wuxaa mid taagan oo tukanaya markuu rukuucay ee uu sujuuday ee uu atixiyaadsaday buu dabeetanaa allahuma inii asaluka bianna laka alxamda laa ilaha illa anta almanaanu badiicu asamaawaati waalardi tan ayuu markaa ku ducaysay markaasaa wuxuu nebigu yidhi atadruuna bimaa dacaa waa saxaabay ma garanaysaa ninkani wuxuu ku ducaysay se allahu rasuulu aclam ilah rasuulkiisa ayaa og markaase wuxu uhi waladii nafsii biyadihi laqad daca allaha ilaahay nafdaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartaye wuxuu ilaahay ku baryay biismi alcadiim aladi idaa duciya bihi ajaab waidaa su'ila bihi acطaa magacii ilaahye weynaa ee haddii lagu baryana waajiibayey haddii wax lagu weydiistana uu ilaahay aqbalayey ayuu ilaahay ku baryey buuri sidaas ayay markaa riwaayaadku ay wada tilmaamayaan oo isku raacsan yihiin macnaheeduna waxa weeye allaahuma ya allow innii anugu as'aluka waxaan kugu weydiisanayaa bianna laka alxamd mahadi inay kuu sugnaatay inaan qirayo inaad mahadoo dhammi adiga kuu sugnaatay fi dunya wa fi laakhira fi lulaa wa fi laakhira mahad dhammaanteed inay kuu sugnaatay oo aan kugu mahadinayo ayaan kugu weydiisanaya kugu tawasulayaa laa ilaaha ilaa anta waa wada tawxiid ducada qofka muslimka ahi ilaa salaada gelideeda ilaa kabixideeda ilaa adkaartu waa wada tawxiidka iyo ilaahay keliyeelkiisa ah markaa taa akhriyaysa ee macnahaaga ay kaa dhaadhacsan tahay cid kale inaad baridood ilaahay ku lamaanaysaa waxaan dhacaynin weeye markaad ilaahay cid kale ku lamaanaynayseed la baryaysaa waa markaanad macnaha aanad fahamsanayn laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane waxdaw kaanaad kelidaa tahay laa shariika laka wehel kuma sunanin almannaalu waxaad tahay allaha bixinta badan kahiiru lmanni markaa cadiimu lmawaahib kahiiru lcataa ilaaha markaa bixinta iyo hibaynta badan midna iyo galladaad addoommadaada ku leeday cid adiga midna iyo gallad kugu lihi ma jirto yaa badiica asamaawaati waalardi samaawaad iyo dhul kii abuurayow bimacnaa weliba waxaa la yidhaahdaa khaaliquhumaa wa mubdicuhumaa waa kii abuuray isagoon meeluu ka eegtay meeluu naqshadooda ka soo qaatay wuxuu ku sargooyay aanay jirin ilaahii abuuray dhulka intaa leegsaa u goglay cirkasaa u sarraysiiyey tiir aan u yeelin dildilaac iyo soo daadasho aan u yeelin rinjigu aanu ka daadanaynin aan baaliyoobaynin ilaahay samaawaadka ee dhulka abuurayo yaa da aljalaali waalikraam weynida kii u saaxiibkaah ee weynaayow ee marka in laga haybadayso lahaayow walikraami iyo maamuusidda ilaahay ilahaaye yacnii khalqigiisa maamuusayew yaa xayu allihii noolaa ee nolosha markaa waa siba min sifaati illaahi daatiya ilaahay jiray ee jiri doona ee aan markaa cadam iyo jiri la-aan aanay uga horraynin fanaa iyo dhammaansho dambana aanu ku imanayn iyo dhimasho allahaasow kullu shayin haalikun ilaa wajha wax kastaa way halaagsamayaan alla mooyaane yaa qayuumu ilaahay u taagnaa khalqigiisa maamulidiisa taasi waxay tusinaysaa ilaahay isagu deeqtoonaa awoodda badan lahaa cid aan u baahnayn cid waliba ay u baahnayd u taagnaa khalqigiisa maamulidiisa waxay u baahan yihiin siinayay allahaasow innii as'aluka anigu waxaan ku weydiisanayaa aljanna janno ayaan ku weydiisanayaa wa acuudu bika min annaar naarna ilaahayow waan kaa magan gelayaa sidaas ayuu markaas xadiidkaasina uu ahaa waxaa markaa aynu ka qaadanaynaa xadiidganna ayadana inay ducadani ay ka mid tahay ducooyinka lagu ducaysto ataxiyaadka dabadiyo salaamo naqsigana ka hor waanay fara badan yihiin oo sheekhu ilaa koob iyo toban ayuu inoo soo qaatay waad jamcin kartaa oo dhowr baad isu geyn kartaa laakiin dee waa inaad ama kelidaa tukanayso ama dad kooban aad tukinaysaa haddii aada ummad fara badan tukinayso waa inaad markaa ilaalisaa ilan salaadiina inaad waajibaadkeedii iyo sunnayaasheedii dhammaystirtaan lagaa doonayaa dadkiina aanad ku dheeraynin marka qofkii kelida ahaa ama markaa dheecid kooban tukinayay laba iyo saddex iyo afar ayuu markaa kulmin karaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa sunnaha nebigu inuu ka mid yahay saynu arkayno wuxuu ku qowluu isagu yidhaahdo wuxuu markaa sameeyey wuxuu sugo oo markaa saxaabadu intay sameeyaan uu ku sugay tanuu ku sugay lafdiisu dee waa arrinay isaga hore unaga ogaadeene arrinay iyagu ikhtiraacdeen oy la yimaadeen ma aha ee waa arrinay nebiga sala hore uga ogaadeen oo ay sameeyeen ayuunbuu ku baraarujinayaa qofkaasi wuxuu sameeyey ayuu saxaabadii kalena markaa ku baraarujinaya ee waxay ayagu horlay la imanayaan ma jirto cibaadadu waa tawqiifiya waa wax nebiga sala allah alay sl lagala kulmaye wax jeebad lagala soo baxo ma aha waxaa kaloo xadiidka dee isagana aynu ka qaadanaynaa in ducadani markaas ay tahay ismullaahi alacdam yacnii magacii ilaahay ee weyna inuu markaa ducadan ku jiro ayaynu markaa ka qaadanaynaa waxaa kaloo ducooyinka ka mida allaahuma inii as'aluka ilaahay waxaan ku weydiisanayaa oon kugu weydiisanayaa biannii anigu ashhadu waxaan qirayaa annaka adigu anta adigu allaahu inaad allaha macbuudka cibaado xaq u yeeshay inaad tahay laa ilaaha alla xaq lagu caabudaa ma jiro ilaa anta adiga mooyaane alaxadu ka kelida ayaa tahay assamadu ilaaha baahiyaha loola soo qasiya xaggiisa loola soo kaco ayaa tahay alladii kaasoo lam yalid aan dhalin walam yuulad aan lala dhalin walam yakun lahu kufuan mid u dhigme axadun midna aanu ahaanin xadiidkan isagana waxaa warinayaa asxaabu sunan ayaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maaja ayaa warinaya oo nasaa-i ku jirin imaamu axmed baa isaguna warinaya xadiidka sanadkiisuna waa saxiix waxaana laga warinayaa saxaabiga buraydata bnu xasiib saxaabigaa la yidhaahdo ayaa laga warinayaa waxaanu leeyahay ana rasuul lahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay samica rajulan yaquulu waxa uu maqlay nin leh allahuma inii as'aluka anii ashhadu anaka anta allahu laa ilaha illa anta alaxadu samadu aladii lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad markaasaa wuxuu nabigu yihi laqad sa'alta allaha ilaahay waxaad ku weydiisatay bilsmi aladii idaa su-ila bihi acdaa waidaa duca bihi ajaab ismiga marka ilaahay wax lagu weydiisto uu siiyo marka ilaahay lagu baryana ilaahay uu ajiibo kaas ayaad ilaahay ku weydiisatay macnuhuna waxa weeye allaahuma yaa allow innii anuga as'aluka waxaan kugu weydiisanayaa biannii ashhadu inaan qirayo oo aan muwaxid oo aan kuu qiraya annaka adigu anta adigu allaahu inaad tahay ka macbuudkaa ee cibaado keligii mutay ayaan ogahay oo aan caddaynayaa laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo aanaanu jirin ilaa anta adigowna alaxadu inaad tahay kelida assamadu inaad tahay ka baahi oo dhan isaga loola soo qasiyo een isagu baahnayn ee aan darbata cayni lbiriqsi aan laga maarmaynin khalqu ka maarmaynin alladii kaasoo lam yalid aan dhalin walam yuulad aan lana dhalin walam yakun lahu aan usugan kufuan mid aadun walam yakun axadun midna kufuan lahu waa saa yacni mid u dhigma axadna aanu ahaaninoo matala xadiidkana waxaynu ka qaadanaynaa inay ducadani ay ka mid tahay ducooyinka lagu ducaysto salaadda dhexdee weliba xilliyada atixiyaadka dabadii waana ducada markaa uu ku jiro dee magacii ilaahay ee weyne ismullaahi lacdam uu ku jiro culimmaduna ismullaahi lacdam waxa uu yahay ilaa afartan qowl ayay culimmadu isugu khilaafeen alxaafid ibnu xajar wuxuu uhi waxa ugu raajixsan ugu xoog badan xagga sanadka allahu laa ilaha illa huwa alaxadu samad aladi lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad taas ayaa ugu rajaxan ibnuljasar iyo ibnu qayim iyo waxay xoojinayaan laa ilaha ilaa huwa alxayu alqayuum inuu yahay dee waana ku jiraayo qaarkood ayuu markaa kuwan ku jiraa markaa kii la yidhaahdaba inaad markaa ku ducaysato oo ilaahay aad ku barido ama salaada dhexdeeda ha ahaato ama salaada dabadeeda ha ahaatee ayaa markaa wanaagsan oo magaca ilaahay aada ku weydiisatee nabigu sala allahu cala slam inoo sheegay qofkii markaa ku weydiisa inuu ilaahay wuxuu markaa weydiisana uu siinayo ducadiisana markaa lagu aqbalayo aladkaaru bacda asalaami min asalaa saxaabigu waa buraydata bnu lxusayb xasiib baynu nihi yani kutubta qaar baa saa dabdinaya aladkaaru bacda asalaami min asalaa waa adkaartii inta la salaam naqsay salaada laga salaam naqsaday ilaahay lagu xusayey waa markii qofkii salaaddii ka salaam naqsaday muxuu haddana ilaahay ku xusayaa ama uu ku baryayaa wuxuu odhanayaa astaqfir اllah halaaثan saddex jeer ayuu lehay astaqfir اllah astaqfir اllah astaqfir اllah ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya ilahay baan dembi dhaaf weydiisanaya allaahuma yaalow anta asalaam ilaahayow waxaa tahay ka salaamgaaha magacyadiisa assalaam uu ka mid yahay ka naqsi iyo ceeb iyo wax alla waxay xawaadidu ay ku simaysan yihiin oo dhan ilaahayou adigu ka nabadgalay baa tahay wa minka xaggaaga ayaa asalaam nabadgelya xaggaaga ayay ka timaaddaa tabaaragda ilaahay waad kor noqoto khayrkaaga ayaa batay yaa daljalaali weynida kii u saaxiibka ah walikraami iyo maamuuskow xadiidkan waxaa warinaya imaamu muslim ayaa warinaya thawbaan ayaa laga warinaya alqurashi alhaashimi ayaa laga warinaya waxaanu leeyahay kaana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam waxa id insarafa min salaatihi salaadiisa markuu nabigu sala allahu alay slam ka baxo istakfara laha halaaan saddex jeer ayuu dembi dhaaf weydiisan jiray allah waxaanu odhan jiray allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaaragta ya daljalaali waalikraam sidaas ayuu odhan jiray awsaaci oo ruwaaddii xadiidka ka mid ahaa ayaa la yihi kayfa alistikfaar markaasuu yihi waxaad odhanaysaa astaqfir llah astaqfir llah astaqfir llah ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaya ilaahay baan dembi dhaaf inuu dembigayga i dhaafo wixaan macaasi sameeyey wixii aan markaa daacada ku gabood falay ilaahay baan ka weydiisanayaa inuu ii dembi dhaafo markaa salaad saddex jeer buu odhanayaa allaahuma anta asalaam allaahuma yaa allow anta asalaam adigu waxa tahay ka magacyadiisa salaamu ka mid yahay ka ka nabadgalay ayaa tahay naqsi iyo nuqsaan oo dhan kamaal iyo dhammaystiran ka ku sifaysan ayaa tahay wa minka salaam xaggaaga ayay salaam iyo naxariisa ay ka timaadaa adiga ayaa nabadgelyo iyo naxariis leh adiga ayaa nabadgelyo iyo naxariis bixiya tabaaragta ilaahayo waad kor noqotay waad weynaatay khayrkaa kugu batay yaa daljalaali weynida kii u saaxiibkaa ah, walikraami iyo maamuusko nabigeenu sal la sl ariduu biya daljalaali walikraam ya daljalaali walikraam ya daljalaali walikraam ku celceliyo oo ilaahay ku barya xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa dikrigani inuu yahay mid la akriyo marka salaada aad ka salaam naqsato ee ugu horeysa waa ina astaqfirullah iyo allahuma anta salaam aad tidhaahdaa waxa isweydiin leh hadda ayaabad salaadii ka soo baxdaye maxaad dembi dhaaf ka weydiisanaysaa waxaad dembi dhaaf ka weydiisanaysaa waxaa laga yaabaa khushuucdii salaada inaad ku gabood fashay waana si fiican ugu khushuucin waxaad akhriyaysay aanad tadabur iyo ufiirs ku samaynin waxaa laga yaabaa hay-addii iyo qaabkii salaada inaad dhammaystirin oo qusuur iyo gaboodfalle ku samaysay salaada wejkii lagaa doonayey ee u habboonayd allihii kugu faral yeelay ee aada markaa lafaqaysay ee aada la munaajoonaysay ee aada hor istaagaysay yacni sidii lagaaga baahnaa inaanad u gudanin baa laga yaaba deetana taasaad istikfaari iyo dembi dhaafil ay ka weydiisanaysaa waxay markaa istikfaartaasi kuu noqonaysaa kab wixii khalal iyo gawaanfal salaadda dhexdeeda kaaga dhacay ayay markaa kab kugu noqonaysaa salaada oo keliya un maaha waxyaalaha istikfaarta lagu khatimaaye acmaasha waaweyn iyo cibaadooyinka waaweyn marka la guto dhammaantooda iyadana sidaasaa istikfaar loogu khatimaa uma afiidu min xaysu afaada annaasu wastakfiru llaha ina allaha gafuuru raxiim ilaahay wuxuu yidhi maalinta carafo marka la taagan yahay maalintii oo dhan la ducaysanayay burqada oo butaaca baa ileed halkaa dadku ay ka noqonayaan ilaahayna dembi dhaaf weyta ina allaha gafuur raxiim dadka muuminiinta ahi kuwa ismahadiyo ma aha wax kastoo ay samaynayaan waa kuwa marka ilaahay inuu hagaajiyo ilaahay inuu ka aqbalo waa raadsanaya wey waladiina yuutuuna maa atow wa quluubuhum wajila ilaahay dadka wanaagsan wuxuu ku sifeeyey kuwa bixinaya waxay bixinayaan la imanaya waxay la imanayaan iyadoo quluubtooda ay cabsanayso caishaa la weydiiye waxaa la yidhi ma ka sinaysanaya waxadaya ilaahay ka cabsanaya maya waa ka soomaya ee salaadaya ee sadaqadaysanaya ee haddana ka baqanaya in laga aqbali waayo markaa sidaasaad markaa ilaahay dembi dhaaf aada u weydiisanaysaa waxaa kaloo markaa ka mid ahoo ayadana la odhanayaa laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir halaadan saddex jeer allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka اljad sidaas ayaad odhanaysaa taana waxaa warinaya in markaas sidaa la odhanayo imaam albukhaari iyo muslim ayaa warinaya almugiirata bnu shucba ayaana markaa laga warinayaa waxaanu leeyahay kaana rasuul lahi ana rasul lahi sala allahu slam kaana wuxuu ahaa idaa faraqa min asalaa wasalm marka uu salaada kafaru qeyb salaamata wuxu odhan jire laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir allahuma laa maanica lima acdayta walaa mucdiya lima manacta walaa yanfacu da ljaddi minka aljad taas ayuu odhanayay sidaasay margaa ah riwaayooyinku kala gedisan ee nabiga laga wariyey ay tilmaamayaan riwaayada markaa طabarani mucjabulkabiirka uu ku warinaya muqirata bnu shucba ana nabiya kaana yaquulu fii dubri salaa salaada dabadeed wuxuu odhan jiray sidan ayuu markaa odhan jiray saasay markaa axaadiid fara badan aimo fara badani ay warinayaan ayay ku soo aroortay macnuhuna waxa weeye laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa ma jiro ila allaahu alla mooyaane waxdaw xaaluu kelidii yahay laa shariika lahu weeluma sugnaanin ilaahay weheluma sugnaanin kelidii weeye lahu lmulk ilaahay isaga ayaa milki iyo lahaansho u sugnaaday ilaahay ka isagu wax walbala weeye ka amarkiisu samaawaad iyo dhulba uu ku fuli weeye walahu alxamdu mahad dhammaanteedna alle isaga ayay u sugnaatay oo xamdi mutlaqahoo dhammaystiran ilaahay isaga ayaa la fi dunya wa fi laakhira wa huwa calaa kulli shayin wax kastana qadiirun mid kale oo awoodo weeye allaahumma yaa allow laa maanica mid mancin oo diidi ma jiro lima acdayta waxaad bixiso ilaahay ku amarkiisu fuli weeye axad iyo cid ishortaagi karta wuxuu markaa isagu bixiyey ma jirto wax alliyaaliya waxaa nimco iyo cadeya ilaah isaga ayaa bixiya cid ishortaagaysaana ma jirto walaa mucdiya cid bixin limaa manacta waxaa diiday ee adigu cidaad siin weyday cid siinaysaana ma jirto maa yaftaxi illaahu linaasi min raxmatin ayay la macnatay wixii ilaahay dadka u furay raxmada falaa mumsika laa cid ka ahayn oo ka qabsani ma jirto wamaa yumsik wixii ilaahay hayse u markaa bixin waayana falaa mursala min bacdi cid soo diri ma jirto walaa yanfacu ma anfacayo daljaddi hodannimo iyo dheefka u saaxiibkaay ninka xaggaaga aljaddu ayjadduhu dheefdiisa iyo hodannimadiisaasi waxay agtaada adiga ka anfacaysaa ma jirto agtaada waxa anfacaa waxa weeye dhee daacadaada oo lagu dhammeeyo cibaadadaada oo markaa la sameeyo ayaa anfacaysa eh hodannimo iyo qaninimo iyo waxaasi adiga agtaada waxay ka taraysaa ma jirto weliba dee xaqu maa qaala alcabdu wuxuu addoon yidhaahdo dee waa tii ugu xaqsanayseen marka xadiidkii hore aynu ku soo maraynay waxaan xadiidkan ka qaadanaynaa inay dikrigani uu ka mid yahay salaada dabadeed adkaarta la akhriya keliya kuwii ka horreeya kuwa inoo dambeeyaba caqiba salawaad in la yidhaahdo waxaa ku sugan marka alla in mahad loo sugayo waxaa kuseen milki ilaahay loo sugayo ilaahay markaa inuu yahay isagu ka wax bixiya ilaahay inuu almucdiya inuu yahay isagu ka waxbixiya wancee maamulkiisu ou kownka ka soconayo cid la maamusha weli baan la maamulin malag baan la maamulin cid kale ayaan la maamulin ilaahay keligii isagaa maamul maamulkiisu isagu ka soconaya cid kale oo la maamusha ama ilaahay wax gudaysa ama ilaahay wax ka istaagaysaana ma jirto deriska qaybta hore halkaa inu